assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo lixdanaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب مرافقة الصديق والفاروق للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره cumar ayaa sariirtiisii la dhigay markuu markii la dilay oo geeriyooday fatakanafahu الnaasu dadkii yani axaaطa bihi الnaasu dadkii baa soo hareereeyey soo hareera tubay yadcuuna iyagoo ducaynaya ilaahay u baryaaya wayutnuuna ammaanayo wayusalluuna calayhi ku tukanaya qabla an yurfac intaan la qaadin in qabrigii xaggiisa loo qaadin wa ana fiihim aniguna aan ku dhex jiro dadkaas qaala falam yarucnii iguma soo kadinin ilaa birajulin nin mooyaane qad akhada bimankibi garabkayga qabtay min waraa'i gadaashayda ka qabtay faltaqadtu ilayh waan daymooday fa idaa huwa caliyu bnu abi aalib caliyu radia allahu canhu inuu yahay baan arkay fataraxama calىa cumar cumar buu u naxariistay naxariis ugu duceeyey wa qaala wuxuu yidhi maa khallafta axada axabba ilaya an alqa allaha bimidli camalihi minka ma aadan ka tegin qof aan ka jecelahay inaan ilaahay camalkiisa oo kale kula kulmo ma aadan ka tegin yani sidaan u jecelahay camalkaaga oo kale inaan ilaahay kula kulmo ilaahay la hortago qofaan sidiisa oo kale u jecelahay ma aadan ka tegin yani qof kaa dambeeyo oo kaa camal fiican oo idha yaa camalkiisa oo kale ku siiya ma aadan ka tegin waymullaha igu dhaar alle eh in kuntu la adunnu waxaan u malayn jiray an yajcalaka allahu maca saaxibayka inuu ilaahay labadaada saaxiib nebiga iyo abuubakr inuu ilaahay muxuaha macooda kaa dhigo yani malgu ugula aaso waa kuu rajayn jiray wadaaka kaasuna wuxuu yihi aan saa kuugu rajayn jiray annii kuntu akhara maa asmac waxaan maqli jiray in badan baan waxaan maqli jiray rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaqul rasuulka ilahi ale baan wax badan maqli jiray jiئtu ana وabu bakrin وcmar وadakltu ana وabu bakrin وcmar وkharajtu ana وabu bakrin وcmar isagoo sidaa le wax badan maqli jiray aniya abu bakr iyo cumar baa nimid aniya abu bakr iyo cumar baa baxnay aniya abu bakr iyo cumar baa soo baxay isagoo sidaa le baan maqli jiro oo magaciina saddexdiinna isku muxuu wax badan sheegayo oo isku qabanayo oo markaasaan kuu rajayn jiray in ilaahay meel kula gelinayo fain kuntu la arjuu waxaan kuu rajayn jiray aw la adunnu mise waxaan u malayn jiray buu yidhi an yajcalaka allahu macahumaa inuu ilaahay macooda ku yeelaan kuu rajayn jiray marka ilahayna waa kuu yeelaya baabu istikhlaafi الصidiiqi radia allahu canhu can ibni abi mulaykata qaal samictu caaishaةa radia allahu canha wa su'ilat iyadoo la su'aalay man kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam mustakhlifan low istakhlafa rasuulkii ilaahay hadduu qof cayini lahaa oo qof qofka ka dambeeya oo magaca dhabi lahaa kee buu magacaabi lahaa qaalat abu bakr abu bakr buu magacaabi lahaa faqiila laha uma man bacda abi bakr abu bakr dabadiisana yuu cayini lahaa qaalat cumar qiila uma qiila markaas laha waxaa lagu yidhi man bacda cumar cumar dabadiisana yuu cayini lahaa qaalat abu cubayda ibnu اljaraax uma intahat ilaa haada kanay ku joogsatay saddexdaasuu hadduu nin cayinayo horta hore abubakr buu cayini lahaa abubakr hadduu dhintana wuxuu ku xujisayn lahaa cumar hadduu cumar dhintana cubaydu ku xujisayn lahaa ayb marka abu cubayda cumar waaba ka hor dhintay isagu can moxamed bni jubayr bni muطcimi can abiihi radia allahu canhu ana اmra'atan sa'lat rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama shay-an haweeney baa nebiga wax weydiisatay faamaraha an tarjica ilayh inay ku soo noqoto ayuu weydiiyey mar kale igu soo noqo buu ayuu amray faqaalat markaasay tihi yaa rasuula allah ara'ayta in ji'tu walam ajidk bal ka warran haddaan intaan imaada aan ku waayo kaأnnahaa tacni اlmowta waxaad moodaa inay haddaad dhimato yani u jeeday haddii intaan soo noqdo adigoo meesha joogan oo dhinta aan ku arko ee sidaa ka wadaad noqdo qaala markaasu wuxuu yidhi fain lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin haddaadan helin anigaad anig weydo abubakru imow ayb marka abubakr inuu meeshiisi gelayo ee taasuna sii tusaalaynaysa abubakrna marka waa kii xadiidkii jaabir aynu ku soo marray markuu madaxtinimada qabtay ee maalkii baxrayn la keenay inuu amarku bixiye lagu dhawaaqay qof alla qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dayn uu ka qabay ama ballanqaad ka haystay ha noo yimaado markaan wax ka siinayo can caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay waslama fii maradihi idcii abaa bakrin idcii lii abaa bakrin iigu yeedh abuu igu iigu yeedh idcii lii abaa bakrin abaaki abuu aabbaha ha iigu yeedh wa akhaaki iyo walaalka xataa aktuba kitaaban ilaa warqad aan qoro fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yatamannaa mutamanin inuu qof muxuu ahaaye wax tamaniyo baan ka baqaya yani abubakar uu qof la tartamayo uu jiro wayaquula qaa'ilun qof uu yidhaaho ana awlaa anaa kaga habboon uu yidhaaho waya'ba allahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakr alle iyo mu'miniintuna way diidi doonaan ilaa abubakr mooyaane qof kale marka axaadiidtaas iyo axaadiid kale oo badan oo lamid a ah, baa waxaa jirta oo tusaalaynaysa inuu nebigu calayh isalaatu wassalaam muxuu ahaye ummaddiisa tusaale uu siiyey inuu abubakr noqon doono qofka khaliifada ee ka dambeeya oo xadiidkan kada weliba isagu waaba ugu waaba ugu sii xoog badan yahay oo nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu warqad qoro abubakr uu ku cayinayo yaabuu niyeystay lakiin goortii dambe waa iska daayo inayna mu'miniintu abubakrin qofna garab dhigaynin ayuu ogaa baabu fadaa'ili cumara bni الخaطaabi radia allahu canhu عن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم bayna أna naaئm ra'aytu الناas mar aan jiifay ayaan waxaan arkay dadkii oo yucraduuna calaya laisoo bandhigayo lisoo hormarinayo wa عalayhim qumus jamcu qamiis iyagoo qumsaan gashan minhaa qumsaantaa waxaa ka mida maa yabluغu hudiy wax naasaha gaarhaya qaar halkan intaa naaskaa keliya uu joogo intaasoo soo qaawan tahay ayb wa minhaa maa duuna daalika intaa in ka hoosaysa ayaa ka mid qaar meel xudunta iyo meelaha u jeeda wa mara cumar bnu lkhaطaabi radia allahu canhu cumar baa isoo maray wa calayhi qamiisun yajuruhu isaga oo qamiis uu dhulka ku jiidayo dheer oo dhulka ku jiidayo xidhan ayuu isoo maray cumar qaaluu markaasi waxay yidhaaheen maada awalta dalika ya rasuula allah maxaad ku fasirtay ru'yadaas iyadaa qaala diin diintaan ku fasiray marka dadka diinta yani caqiidadoodii iyo cibaadadoodii inuu sidaa tafaawud ugu dhaxeeyo oo qof muxuu ahaayey diintii wax yar ka haysta qof wax in badan ka haysta in mutawasita ka haysta oo marka cumarna uu aad ugu muxuu ahay diintii si fiican u qabsaday oo ugu camal falay oo u caqiideeyey ayay taas u وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal بيna أna نائم إd رأytu إid رأytu qadحا utiitu bihi fiihi utiitu bihi fiihi labanun waxaan arkay weel oo la ii keenay oo caana ay ku jiraan fasharibtu minhu waan ka cabbay xataa inii la araa ilaa aan ka arko arriya wabaxa aan ka arkaayo dharag gacanihii aan ka dhargay yajrii fii adfaari cidyahayga isagoo xulaaya jirkaygii intuu ka badbatay xataa ciddiyaha kolobta oo ka baxday caano intaa intaan cabbay baan aad caanihii uga dhargay oo jirkay oo dhan uu xulay uma acطaytu fadlii hambadaydii baan waxaan siiyey cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu qaaluu famaa awalta dalika ya rasuula allah qaala alcilm arrintaa ku fasirtaa laydha markaasuu cilmigaa ku fasiray ayb marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku riyooday inta cilmi aad looga dhargiyey inuu baqiyadiisi intii hambadii ka soo hadhay cumar marka uu siiyey ayb marka cumarna marka waa inuu qofka labaad ee kusoo xiga uu ahaa taqriiban nebiga alayh الsalaatu wasalaam oo <clears throat> aad u cilmi badnaa yani عن أbي هريرةa رضي الله عنه qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول بيna أna نائم رأyتنيi عalى qليب عalayhi dalwn aniga oo mar aan jiifinba waxaan is arkay aniga oo kor taagan ceel ceel kor taagan ceelkaasna wadaani ay dul saaran tahay fa nazactu minhu waxaan ka soo bixiyey oon wadaantii ka soo jeeday maa shaa allah intuu alla yidhaah wadaantii baan intuu alla yidhaahun ceelka kaga soo kaga soo kaga soo jeeday uma akhadahaa waxaa qaaday wadaantiiba waxaa qaaday ibna abi quxaafa abu bakr weeyaan in abi quxafaa qaaday fanazaca minha danuuban aw danuubayni hal wadaan ama laba wadaanood buu ka soo bixiyey wa fii nascihi dacfun jiididiisana way tabar yarayd tabaryaraana baa ku jirtay wallaahu yakfiru lahu allana waa u dhaafayaa tabaryaridiisa tabaryaridiisa marka jiididii uu jiidayey inta wadaanow soo bixiyeyna ay yarayd siduu u jiidayeyna ay tabar yarayd waxaa loo qaatay marka inay tahay eh, muddadiisa yaradeeda muddadiisa gaabnideedii amaa taqsiir uu sameeyey eh, abubakr radi allahu canhu maya ma jirto muddadii yarayda u hayay aada acmaal u waaweyn buu qabtay uma eh, staxaalad waxay isu beddeshay qarban yani dalwan dakman wadaan weyn bay isu beddeshay dartii hore wadaan iska caadiya ahayde wadaan weyn bay isu beddeshay kolkuu abubakr dhigay fa bnu lkhaaab ina khaaab baa qaaday falam ara ma aanan arag cabqariyan min annaas cabqariya ninka faa'iq ah dadka ka sarreeya ee wax aanu dadku qaban karin qabta kaasaa la yidhaahaa ma aanan arag nin cabqari aho yanzicu jiida nasca cumara bni alkhadaab cumar ibn khadaab siduu u jiidayay xooggii iyo siduu u buuxinayay iyo sida wadaanta u weynayd nin sidaasoo kale sameeya ma aanan arag xataa daraba annaasu ilaa dadkii ay fadhiisteen bicataanin sabo dadkii intay biyihii ka dalgeen ay sabteenoo ceelka hareerihiisa ay fadhiisteen xataa rawiya annaasu wadarabuu bicatan markaasay riwaa kalena tidhaha ilaa dadkii intay ka oonbaxeen ay dadkii marka ay fadhfadhiisteen taanna marka cumar ibn khadaab radi allahu canhu muddadiisii toban sana buu ilen isagoo ay muddadiisii muddada abubakr oo ka dheeray marka futuuxaadkii muddadiisii dhacayna waa ka badnaayeen futuuxaadkii abubakr zamankiisii dhacay maalkii la helay ee dadka loo qaybiye dadko dhan wada gaadhayna marka aad iyo aada u fara badnaa taasuu marka muxuu ahay midaasna lagu tusiyey nebiga alayh isalaatu wasalaam inuu khilaafada qaban doono abubakr oo qaban doono oo muddo yar hayn doono inuu cumar ibnu alkhadaab uu qaban doono oo uga dambayn doono muddo dheer oo hayn doono oo marka muddadaasna dadka uu haqabtiri doono oo maalka uu ka haqabtiri doono oo eh, nabadgelyadii iyo ammaankii uu badan doono oo dadku ay nasanayaan oo raaxaysanayaan عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاaل بيna أna نائم إd رأyتنيi في الجنة mar aan jiifayba waxaan isku arkay jannadaan isku arkay faإida امرأة توضأ إلى جانiبi qصr haweeney wayse qaadanaysa oo daar dhinaceed ku wayse qaadanaysa ayaan arkay faqultu لمن hada daartan tadayaale baan لمن hada الqصr yani faqaaluu لcمر بن الخطاaب cمر بن الخطاaب baale baa la yidhi fadakartu kayrata cumar cumar masayrkiisii baan xusuustay fawallaytu mudbiran waa noqday anigu cararaaya qaala abu hurayra abu hurayra xadiidka warinayaa wuxuu yidhi fabakaa cumaru radia allahu canhu cumar baa ooyey wa naxnu jamiican fii dalika almajlisi maca rasuuli illahi sala allahu alay slam annagoona majliskaasaan kulliga iyaga wada joognay rasuulka ilaah la joognay cumar baa ooyey uma qaala cumaru markaasu cumar wuxuu yidhi biabii anta wa ummi yaa rasuula allah acalayka aqaa ma adan kaa masayraya rasuulka ilaah waa waan kaa baqayo marka masayrkaagii baan xusuuso markaasaan ka cararidaas uu nebigu alay sla ayuu cumar uu muxuu ahay uu ka naxay uu leeyahay ma adaan kaa masayraya qof kalon ka masayraba adimiyaan kaa masayraya عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم cمر baa rasuulka ilaahay inuu u soo galo uga idan dalbay وعنdaه نساء min qرayشhi يكلمنah ويsتكثirnahu cاalية أصوaaتهuna isagoo nebiga عalيه الصلاة sلام agtiisana ay fadhiyaan haween qurashiyaad ahoo nebiga ay la hadlaayaan oo wax weydiisanayaan wax weydiisanayaan hadalka ku badinayaan oo su-aasha ku badinayaan oo codkooduna oo kor ay dhadhawaaqayaan falama اsta'dana cumar markuu cumar soo idan dalbay oo magaciisii la maqlay iyo hadalkiisii iyo qumna kaceen yabtadirna iyagoo boobaya u kala tartamaya alxijaaba xijaabka u kala tartamaya oo qoralkii dambe ku carareen kolkii cumar shanqadhiisa maqleen faadina lahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi baa u idnay waa soo galay cumar wa rasuulu llahi yadxak isagoo rasuulka ilahina uu qoslaayo ayuu cumar soo galay radia allahu canhu faqaala cumaru adxaka allahu sinaka ya rasuula allah allaha kaa qosliya rasuulka ilaahow yani maxaad ku qosashay qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam cajibtu min haؤulaaءi alatii kunna cindii waxaan ka waxaan ka yaabay haweenkaas hadda ila joogay falamaa samicna sawtaka markay maga codkaagii ay maqleen ibtadarna alxijaaba iyo xijaabkii boobeen u kala tartameen qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi fa anta yaa rasuula allah axaqu an yahabna adaa ku xaq laha inay kaa haybaystaan in intay aniga iga haybaysan lahaa iga haybaysanayaan inay adi ka haybaystaan bay ahayd uma qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi haweenkii isagoo canaananaya buu wuxuu yidhi ey caduwaati anfusihinna atahabnanii walaa tahabna rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam maanigaad iga haybaysanaysaanoo rasuulka ilaah aydaan ka haybaysanaynin qulna markaasi waxay yidhaha nacam anta aglad afad adiga min rasuuli اllahi salى allahu alيه wasalam rasuulka ilaah adiga ka ad adagoo ka qalbi adag ba rasulka ilah waa kaa naxariis badan yahay rasuulka ilaah waa kaa naxariis badan yaho waa kaa waa kaa qalbi jilicsan yahayoo sidaasaann marka isaga aanu agtiisa uga hadlayn adigase qildadaada iyo shiddadaadaan ka cabsanayna maaha inaad ka fiican tahay rasuulka ilaahi inaad ka fiican tahay inaan ku arkayna ma aha adigu waa ani shiddadaadaasaan ka cararayna qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waladii nafsii biyadihi maa laqiyaka shayطaan ilaahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartae shayطaan kula kulama kulmin qatu weligaa saalikan fajan ariiq adigoo qaadaya ilaa salaka fajan hayra fajik ilaa hadduu kula kulmase kaa hor yimaadase jidkaaga jidaan ahayn buu maraa waa kaa cabsan leexda kaa soo horbaxo waa kaa cararay buu maraa عن cائشhaةa رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه kاna يقول qad kaana yakuunu fi lumami qablakum muxadathuun waxaa jiri jiray ummadihii hore ku jiri jiray muxadathuun kuwo loo sheekeeyo kuwa mulhamiin ah oo qalbigooda lagu soo rido sida umuurta ay noqonaysa oo alla ku soo rido iyagoon ambiye aan ahayn sidaas inuu waxaas uu noqon doono qalbigooda lagu soo rido ayaa ku jiri jiray ummadihii hore ay lahaayeen wain yakun fii ummatii minhum axadun hadduu ummaddayda mid ka midii ku jiro faina cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu minhum cumar bn khaaab kuwaasuu ka mid yahay haddii ummaddayda wax noocaasii ku jiro cumar waa ka mid qaala bnu wahbin tafsiru muxadaثuun mulhamuun muxadaثuun macnaheedu waa mulhamuun kuwa la ilhaamiye oo qalbigooda markaa sidee xaq uu noqonayo iyo sida arrintaas ay noqonayso iyo lagu soo rido ku dhawaaqa baa ummadihii hore ahaan jireen marka ummaddayda hadduu mid ka mid yahna waa cumar taan marka ma tusinayso inay ummadihii hore ummaddantada ka fadli badnaayeen ma tusinayso ayb wuxuu ku fasiraa ibnu taymiya raximahullah in arrintan ay tusinayso inay ummaddantada diinteedu ka kaamilsan tahay ummadihii hore oo ummadihii hore diinahoodu axkaamtoodu ma ayna badnayn marka waxay macuunay u baahanaayeen xagga ilaahay taageera inay ka helaan bay ugu badnaayeen sidaasay ambiyada ugu badnaydo ambiya ay wax weydiiyaan oo ufidiyooto iyobaa ku fara badnaa laakiin diin eh, kitaabkoodii inay inta had iyo goor ku noqdaan eh, iyo sunnadii nebigooda ay ka ka dhaxleen ku noqdaan waxa alla wixii qabsadaba axkaamteeda ay ka heleen ay ka helaan oo dhib bay ku ahaydo waa yarayd kitaabkoodana waa axkaam yaraa eh, mxua kutubooda waa axkaam yaraayeen rusushoodiina cilmi kalema ayna harin waa dayaceen cilmigii rusushooda laakiin ummaddantada marka uma baahno oo wax alla wixii masaa'il ay soo waajihdaba kitaabkii rabbigood iyo sunadii nabigooda bay ka heli karaan xukunkeeda ka heli karaan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waafaqtu rabbii caza wajalla calaa halaain saddex baan rabbigay ku waafaqay saddex baan rabbigay ku waafaqay oo saddex shay oo mid walbaba aan soo jeediyey yaa rabbina sidii aan soo jeediyeen ku taliyey uu u soo dejiyey muwaafaqaadka cumar intaa waa ka badan yihiin oo ilaa toddobiyo tobaniya baa la gaadhsiiyaa ayb muxuu leeyahy marka fii maqaami ibraahim maqaamu ibraahim rabbi baan ku waafaqay oo nebigu alayhi salaatu wasalaam ku yidhi maan ka dhiganno meel aan ku tukanno ka dhiganno markaasuu ilaah soo dejiyey wاttakiduu min maqaami ibraahima musallaa wa fi lxijaab xijaabkii ummahaat lmu'miniinkana waan ku waafaqay oo nebigu alayh salatu wasalaam kula teliyey inuu haweenkiisa xijaabo haween ummahaat lmu'miniinka barri iyo faajirba waa usoo galaani xijaab oo markaa yan qofna aanu arag saasuu ku taeliyey markaas haddana taanina soo degtay faidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab wa fii asraa badrin qafaalkii dadkii la qafaashay ee badrina iyadana waan ku waafaqay oo in la laayo ayuu ku teliyey markuu nebigu calayhi salatu salaam ra'yigii abu iyo kayrka uu qaatayna canaan baa markaa tii soo degtay wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala lama tuwufiya cabdullaahi bni ubay bni saluul ra-iisu lmunaafiqiin marka uu dhintay qaala ibnuhu cabdullaahi bnu cabdillaah wiinankiisio cabdullaahi bnu cabdillaahi la odhan jiro markii horena xubaab la odhan jiro nebigu ka bedelay baa wuxuu u yimid ilaa rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam fasa'alahu an yucطiyahu qamiisahu an yukafana fiihi an yukafina fiihi abaahu wuxuu ka codsaday nebiga calayh isalaatu wasalaam wiil baari ahoo mu'mina buu lahaayo intuu noolaana ku dadaali jiray inuu muxuaha munaafiqnimada iska dhaafo oo qumaatii uu iimaanka nabiga alayh salatu slam u rumeeyo oo ugu dadaali jiray goorta uu dhintana wuxuu doonayaa inuu wax u taro oo markaasuu rasuulka ilahi buu ka codsaday inuu qamiiskiisa siiyo oo aabbihi u ku kafno faacطaahu waa siiyey qamiiskiisii uma sa'alahu wuxuu su-aalay an yusallia calayhi inuu ku tukado faqaama rasuulu llahi sala allahu alay slam yusallia calayhi rasuulka ilahi inuu ku tukado ayuu isuu dultaagay taagay faqaama cumaru radia allahu canhu cumar baa kacayoo faأkhada bihawbi rasuuli اllahi salى اllahu alay slam maradii nebigu qabto faqaala ya rasuula allah atusallii calayhi waqad nahaaka allahu an tusalliya calayh miyaad ku tukanaysaa adigoo ilaahay bau kaa nahiyo inaad ku tukato munaafiqiinta inaad ku tukato ilah baa kaa nahiye miyaad ku tukanaysaa ayb faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam rasuulka ilaah baa wuxuu yidhi inamaa khayarani illaahu ilah waa khiyaar geliyey mooyaane igama nahyin nahyigan dambe intaanu soo degin bay ahayd mxuu ahay walaa tusalli calى axadi minhum maata abadan walaa taqum calىa qabrih intaan la dhihin bay kolkaas ahayd ee aayaddantada hadda aan gaarayna istaqfir lahum aw laa tastakfir lahum taas kolkay soo degtay bay ahayd kadambow taasuu marka cumar ka fahmay inay nahyi ay tahay nebigana uu lehay nahyi maha waa takhyiir faqaala ilah wuxuu yidhi istaqfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum waxba u tari maya istikfaarkaygu laakiin ilahi waa ikhyaar geliyey oo marka dadkan qaraabadooda ah taaliifkooda iyo qalbiqaboojintooda buu nebiga alayh isalaatu wasalaam u gelayay wasaziidu cala sabciin toddobaatankun waan ka badinaya haddii aan ilahay uu toddobaatan goor haddaad u dambayda afalto ilahay ka aqbali mayo toddobaatan waan ka badinaya wa qaala inahu munaafiq munaafiq weeyaan fasallaa calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waa ku tugaday rasuulka ilaahay faanzala allahu caza wajal wla tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih taasuu ilah soo dejiyey tanna marka muwaafaqaadkii cumar bay iyaduna ka mid tahay marka xadiidkan wuxuu tusinayaa qofka aan mu'minka ahayne iimaan aan lahayn inaanay dadka saalixiinta dacwadoodii iyo kutukashadoodii iyo wixii loo sameeyo midna waxba u tarin rasuulkii ilaahay baa muxuu ahaaye maradiisii lagu kafnay iyo ducadii u duceeyey iyo candhuuftiisii uu ku tufay iyo intii oo dhan waxbayna u tarinoo uu gaalnimo kor haddii uu ku dhintay uu yahay mukhallad fi naar baabu fi fadaa'ili cuثmaan ibni cafaana radia allahu tacaala canhu can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm mutajican fii beyti kaashifan can fakidayhi aw saaqayhi rasuulka ilaahay ayaa gurigayga jiifay oo dhinaca dhulka ku hayay isaga oo bawdiyihiisu ay maradu ka xaydan tahay mise waxay tidhi kubabkiisa ay maradu ka xaydan tahay waa shaki marka faاsta'dana abu bakrin radia allahu canhu faadina lahu wa huwa calaa tilka alxaal isagoo sidaas ah abu abu bakr baa idan dalbe marka abu bakr waa looga fura waa loo idnay nebiguna sidiisii ma aanu bedelin sidiisiiba iska sidiisiiba u jiifay oo muxuu ahay lugihiisiina sidii ay u xaydnaayeen fajalasa rasuulu llahi sal fataxadata abu bakr nebigu la sheekaystay uma ista'dana cumaru radia allahu canhu faudina lahu wahuwa kadalik isagoo sidii iska ah nebiga aan isbedelin yaa cumarna loo idnay fataxadad waa la sheekaystay nebiga uma ista'dana cuثmaanu radia allahu canhu fajalasa rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam wasawaa hiyaabahu intuu fadhiistay nebiga alayhi salaatu wasalaam yuu marihiisii hagaajistay qaala muxamed raawigan xadiidkan warinayo moxamed ibn abi xarmala la yidhaaha baa wuxuu leeyahay walaa aquulu dalika fii ywmin waaxid ma odhanayo arrintaas hal mar keliya ahayd maalin keliya oo cumar kolkuu eh, eh, abubakar soo galay iyo kolkuu cumar soo galay iyo muxuu ahay eh, cuhmaan soo galay isla hal mar bay ahayd ma odhanaye waxaa suurooda inay marka maalmo kala gadisan ahayd maalinna abubakar sidaa ugu soo galay maalin kale cumar sidaa ugu soo galay maalin kale cuhmaan saas inay ahayd fa dakala waa soo galay cuhmaan fataxadatha waa isna waa la sheekaystay falamaa kharaja markuu baxay ee qaalat caaisha caaisha waxay tidhi dakala abubakrin bakrin falam tahtasha lahu yani lam tartax lahu ma aadan u tarxiibinin oo ma aadan mxuu ahay ma aadan qaabilin si fiican maadan aadan u qaabilin sidaadii baad iska ahayd walam tubaalihi maadan aadan u aba yeelin uma dakala cumaru falam tahtasha lahu walam tubaalihi uma dakala cuhmaanu fajalasta wasawayta hiyaabaka cuhmaan markuu soo galay ayaad fadhiisatay oo dharkaagii isku hagaajisay oo si aadan nimankii hore u qaabilin aada u fa qaala markaasuu wuxuu yidhi alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin nin malaa'igtu ay ka xishooto nin malaa'igtuba ay ka xishooto miyaanan anigu ka xishoonaynin marka sidaasaan inaan jiif ku qaabilo iyo maxaan maryahaygu sida iga yihiin iyaan ku qaabilo waan uga xishoodo malaa'igtaa ka xishootay cuثmaan cuثmaan baa radia allahu canhu isagu waana waa xishood badnaayo malaa'igta ilahayna marka waa ka xishoon jirtay markaasuu rasuulkuna isna ka xishoon jiray عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه annahu tawada'a fii beytihi uma kharaj gurigiisa intuu ku soo weyse qaatay abuu muusa alashcari radia allahu canhu yuu soo baxay inuu nebiga la kulmo daraaddeed buu soo baxay fa qaala markaasu wuxuu yidhi laalzamanna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wala akuunanna macahu yowmi haada rasuulka ilaahay maanta waa inaan laazima oon la jiro oo maanto dhan aanan ka tegin maantao dhan aan la joogo qaala fa jaa'a almasjida masjidkuu yimid fasa'ala can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam faqaaluu kharaja wajaha haahunaa waa baxayoo xagganoo ab aaday baa layidhi qaala fakharajtu calىa aharihi gadaashiisaan soo baxay raadkiisa anigoo qaadaya as'alu canhu anuu dadka weydiinaya xataa dakala bi'ra aris bi'ra aris meeshaa la yidhaaho xadiiqo beer ku dhex taalla ah ayuu galay nebigu alayh الsalaatu wasalaam fajalastu cinda albaab albaabka agtiisaan fadhiistay inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam qadaa ulxaaja meesha u galay buu gartoo kama dabagelina waa fadhiistay albaabkuu fadhiistay wa baabuhaa min jariidin albaabkeeduna wuxuu ahaa ulu ahaa ulaha muxuu ahayd nakiisha ayuu ka samaysnaa xataa qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xaajatahu wa tawada ilaa rasuulka ilahi xaajadiisii uu gutay oo u weyse qaatay faqumtu ilayhi markaasaan usoo kacay فإذا هو qad jalasa عalى بئri ariisin wasata qufiha isagoo muxuu ah intuu fadhiistay ceelkii bir aris kor fadhiistay afkeedii dhexdiisa marka fadhiistay wa kashafa can saaqayhi lugihiisiina marada ka xidhiiday kubabkiisii wadallaahumaa fi lbi'ri ceelka ku lalmiyey intuu ceelka qarkiisii fadhiistay oo lugihiina marada ka xidhiiday uu ceelka lugihii ku lalmiyey qaala fasallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu waan gadoomay oo xaggii albaabka yaan u gadoomay fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fadhiisto faqultu waxaan idhi laakunanna bawaaba rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam alyowm maanta waxaan ahaanaya rasuulka ilaah bawaabkiisaan ahaanaya biintoonigiisaan ahaanaya maanta fa jaءa cum abu bakrin radia allahu canhu fadafaca albaab abu bakr baa yimid albaabkii soo riixay inuu soo galo rabo faqultu man haada waa kuma kanu qaala abu bakr faqultu calaa rislik yani calaa mahlik degdegin mxuu ahay tartiibtaada u jooga yani waan kuusoo idan dalbaya qaala nacam waa yahay ثuma dahabtu faqultu ya rasuula اllahi hada abu bakrin ysta'din kan waa abu bakr waa inuu soo gala raba faqaala idan lahu wabashirhu biاljanna u idanoo jannana ugu bishaaree qaala faaqbaltu xataa xatىa qultu liabi bakrin udkul warasuulu اllahi salى اllahu alيه waslama yubashiruka biاljanna waan soo noqdo abu bakr baan kusoo noqdo abubakr baan la kulmo markaasaan ku yidhi soo gal rasuulka ilaahayna jannuu kuugu bishaaraynayaa qaala fadakala abubakrin waa soo galay abubakr fajalasa wuxuu fadhiistay can yamiini rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalama macahu fi lquf rasuulka ilaahay midigtiisuu fadhiistay oo ceelka afkiisii ah buu la fadhiistay wadallaa rijlayhi fi lbi'ri kamaa sanaca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wakashafa can saaqayhi siduu nebigu yeelo koluu yeelo lagu hinto oo ceelka ku lalmiyey yuu kaga keena marada ka xayday uma rajactu waan soo noqday fajalastu waan fadhiistay albaabkii aan fadhiistay waqad taraktu akhii walaalkay baan ka tegay walaalkiisaas abuu ruhmi inuu ahaa iyo abuu burda labada walaal buu lahaa walaalkay baan ka imid oo yatawada-u wayse qaadanaya wayalxaqu inuu iga daba imaanaya faqultu markaasaan waxaan in yurid illaahu bifulaanin yuriidu aqaahu walaalkiisu ka wada khayran ya'ti bihi hebel hadduu ilaahay khayr la doonay waa keenayaa ilaahay faidaa insaanu yuxariku lbaab waxaan arkay qof albaabkii dhaqdhaqaajinaya faqultu man hada qaala cumar bnu lkhadaab faqultu calaa rislik yani calaa mahlik ثuma jiئtu ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm faslmtuhu fasallamtu عalayhi waqultu hada cmaru ysta'din waa kan cumar baa idan dalbaaya baan ku idhi qaala iidan lahu wabashirhu bاljanة fajiئtu ثuma jiئtu ilى rasuuli الlahi slى الlه عlay slm fasallamtu عalayhi faqultu hada cmaru ysta'din kan waa cumaro idan dalbaaya qaala iidan lahu wabashirhu bاljanة fajiئtu cumara radي allahu canhu faqultu adina wayubashiruka rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama biاljanna rasuulka ilah waa ku idinay wuxuuna kuugu bishaaraynayaa jannu kuugu bishaaraynayaa qaala fadakla fajalasa maca rasuuli llahi salى allahu alayhi wasalam fi lqufi can yasaarihi qarkii ceelku ku fadhiistay oo bidixda nebiga alayh salatu slam ayuu fadhiistay wadallaa rijlayhi fi lbi'ri sidii abubakr iyo nebigu ay shee ay yeeleen ayuu isna yeelay oo lugihiisu ceelka ku lalmiyey uma rajactu fajalastu waan noqdo waan fadhiistay faqultu markaasaan waxayn in yurid illaahu bifulanin khayran ya'ti bihi fulaankaasna waalalkiisu laftiisu ka wada ebel haddii khayr alla la doon isna waa keeni doona sida raggaas marka loogu bishaaraynayo inba jannada loogu bishaaraynaya buu jeclaystay marka walaalkiina inuu intuu yimaado isna loogu bishaareeyo fa jaءa insaanu faxaraka albaab qof baa yimid albaabkii dhaqaajiyey faqultu man hada qaala cuثmaan bnu cafaan faqultu calىa rislik qaala wajiئtu الnabiya slى اllahu عalيyه waslama faأhbartuh faqaal iidan lahu wabashirhu biاljanة calىa balwa tusiibuh maca balwa tusiibuhu u idan oo jannana ugu bishaaree balaayo ku dhici doonta dhibaatooyin ku dhici doontana mucaaradadii lagu kiciyey iyo dilkii la dilay iyo waxyaalahaas nebigu alay sala slam uu sheegaya ayb qaala faji'tu faqultu udkul wayubashiruka rasuulu llahi sala allahu alay waslama biljanna maca balwa tusiibuk qaala fadakala waa galay allahu lmustacaan buu weliba yidhi allahu lmustacaan intuu yidhi buu soo galay qaala fadakala fawajada alqufa qad muli ceelkii afkiisioo la buuxiyey ayuu helay marka fa jalasa wuxuu fadhiistay wujaaha wujaahahum hortoodu fadhiistay wujaahum wujaahahum labahood waxau qoran labahood ah, wayna laba noqotay wujaahahum wujaahahum yani tujaahahum hortoodu fadhiistay min ashaqi alaakhar dhankii kale qaala shariik shariik ibni cabdillaahi ibn abi nimr ninkaa la yidhaah raawigaa wuxuu yidhi faqaala saciid ibnu lmusayib faawaltuhaa qubuurahum waxaan ku fasiray sidaa u kala fadhiisteen qubuurtooda inay sidaa kala noqon doonto oo saddexdan taduna isku meel lagu aasi doono matmaanna meel gaar ah lagu aasi doono sidiiba marka noqotay baabu fi fadaa'ili caliy bni abi aalibin radia allahu canhu intayna halka ka ka been xadiidkii abu muusa hadda waxaa ka muuqda mar alla markuu nabiga kusoo noqdaba waa salaamay markuu intuu ka tago albaabkau fadhiisto haddana kusoo noqdaba hadba waa salaamay xadiidkii ninkii yalmusiu salaatahu kitaabu sala aynu kusoo marrayna isna u ah kolba kolkuu nebigu u yimaado waa salaamay kolkuu yidhaha maadan tukanayn or soo tuko oo intuu tago masjidka dhexdiisii un ah isoon bixinba uu tukado haddana uu soo noqdo hadba waa salaamay marka sidaas weeyaan nidaamka salaamtu qofku marka kol alla kolkuu qofkii saaxiibkiisa ahaa uu ka tago walow meel u dhowba haatee hadduu kusoo noqdo ay haddana kulmaan waa inuu salaamo markaas qofki hadda intuu yar baxo meeshaan masqushiiyo gaadho hadduu soo ama albaabka waxoogaa ka yar baxo hadduu soo noqdo waa inuuna salaamo baabu fi fadaa'ili caliy bni abi aalibin radia allahu canhu an sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal khallafa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama caliya bna abi aalibin fii qaswati tabuq nebigu cali bn abi aalib ayuu reebay qaswatu tabuq uu reebay madiine ku reebay waa qaswiga keliya uu ka hadhay cali radia allahu canhu uu nebigu aaday fa faqaala yaa rasuul allah takhallaftanii tukhallifunii fi nnisaai wasibyaan macaruurtii iyo waxaad igu dhex reebaysaa haweenkaad igu dhex reebaysaa munaafiqiintii baa dicaayadeeyo weliba waxay dhaheen wuxuu u reebay istifqaalan lahu u cuslaystay oo ma rabo in raacitaankiisa ma rabo saasuu u reebay markaasuu intuu ka daba tegey buu nebigu alay sala slam ku yidhi isagoo ilmaynaya buu yihi haweenkii iyo carruurtii miyaad ugu dhex reebtay faqaal amaa tardaa an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa gayra annahu laa nabiya bacdi miyaadan raalli ku ahayn inaad muuse haarun siduu muuse ku ahaa oo kale inaad ugu tahay miyaadan raalli ku ahayn ilaa ano nebi un baadan ahayn mooyaane muuse iyo eh, haarun laba nebi oo walaalo abay ahaay markuu eh, muuse markuu aaday munaajaadkii rabbi markuu aaday ee kitaabka lagu soo dejinayay wuxuu muxuu ahay kusii reebay iyo ahalkiisiiyo kusii reebay walaalkiis haaruun oo yidhi uklufnii fii qowmi waaslix walaa tattabic sabiila almufsidiin aduna marka walaalkay baa tahay oo sidii haaruun oo kale adii tahay markaas waxaan kugu reebay inaan muxuu ahay ahalkayga iyo ahalkaaga aada lasii joogto intaan maqnahay markaasu cali marka raalli noqdo soo noqday ayb sacdi radi allahu canhu xadiidkaas wuxuu sheegay markuu muxuaha umaya dicayadoodii iyo buu radihi jiray oo saxaabadii cali bni abi aalibin inta fadaa'ishiisa axaadiis laga wariyey lagu wariyey in ka badan qof lagu wariyey kuma jirto mana aha macnaheedu marka inuu eh, khulafadii kale uu ka fadaa'il badnaa ma aha ee waxa weeyaan isaga marka waxa weye acdaa badan buu lahaayo acdaadiisi baa kolku dhintay dabadood waxyaala inay ku aadeeyaan aan eed ahayn ayay rabayeen oo dadka nacsiiyaan markaasay saxaabadii joogtay markaa joogay bay iyaguna fadaa'ishiisii nasrin jireen oo kuwa radin jireen marka nimankii bani umaya oo cali bni abi aalib markaa dicaadeyn jiray oo haritaanka nabiga alayh sala slam uu ku haray reebay maalintaas iyo inay uga dhigaan rabay muxuu ahay naqiisa uga dhigaan ayuu ku radinayaa sacdi radi allahu canhu وعn سهل بن سعد رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاla يومa خyبر لأعطينa hذه الراية رجuلا يفتح الله على يديه يحب الlaha ورasuuله ويحibه الlah ورasuuله waxaan siin doonaa beri bandiiradda waxaan siin doonaa oo yani celka dagaalamaya dagaal gelin doona nin alle iyo rasuulkiisa jecel alle iyo rasuulkiisana ay jecel yihiin yaan siin doonaa hadalkaa wuxuu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam markii dhowr nin eh, intuu maalmihii hore midda bandiiradda u dhiibay oo celkii uu dagaal gelay waxba soo qaban waayo qaala fabaata annaasu yaduukuuna laylatahum ayuhum yucطaaha yaduukuuna yani yunaaqishuun habeenkii bay dadkii waxay bariyeen iyaga oo walaacayo oo eh, mxuu ahay mxuu eh, eh, ahay munaaqashoonaya kuma noqon doona ninkaa madiinada la siin doona hebel buu noqon doona nin walbana naftiisa u rajeynayo qaala falama asbaxa annaasu gadaw calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam kulluhum yarjuu an yucطaaha kolkii la waaberisay baa raggii kusoo kallahay nebiga alayh salaatu wasalaam kusoo kallaho oh, isagoo nin weliba u rajeynayo inuu isagu noqdo oo ninka aliya rasuulkiisa jecel aliya rasuulkiisuna ay jecel yihiin inuu noqdo nin waliba jecla faqaala markaasu wuxuu uhi ayna caliyu bnu abi aalib faqaaluu huwa yaa rasuula allahi yashtakii caynayhi indhihiisuu ka xanuunsanayo indhaha uu ka jiran yahay qaala faarsiluu ilayhi qof u dira fautiya bihi waa la keenay fabasqa rasuulu llahi sala allahu alay slam fii caynayhi wadacaa lahu indhihiisuu ku tufay nebigu alayh isalaatu wasalaam oo waa u duceeyey fabara'a waa bogsaday xataa kaan lam yakun bihi wajac sidii isaga oo xanuunbaba aanu hayn jirin oo kaleba noqdo faacطaahu raaya bandiiradii buu siiyey faqaala caliyu radia allahu canhu cali baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah uqaatiluhum xataa yakunuu milana waxaan miyaan la dagaalamaa ilaa sidaan idoo kale noqdaan oo islaamaan mise wax kale waxaa jira hadday ogolaadaan aan dagaalka kaga joojinayo qaala markaasu wuxuu yidhi unfud calaa rislik tartiibtaada u soco xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad muxuaha duleedkooda degto ثuma adcuuhum ilى اlislaam islaamnimada ugu yee waأkhbirhum bima yajibu calayhim min xaqi اllahi fiihi u waran waxa ku waajibayo islaamnimada ugu waajibayo hadday islaamaan oo xaqa ilaahay ah cibaadaadka iyo laga rabo u sheeg fawallahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min an yakuna khayru laka min an yakuna laka xumuru nacam in qof keliya alla sababtaada kusoo hanuuniyo qof keliya oo baadiyaysan oo muxuu ahaay ma mu'min aan ahayn sababtaada iimaan ilah kusoo haday ama qof faasiqaho muxua ilahay sababtaada u qof saalixa kaga dhigo ayaa kaaga fiican inaad muxuaha yeelato geel cascas aad yeelato kaaga fiican عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال استعمل علي استعمل علي على المدينة استعمل علي استعمل على المدينة استعمل على المدينة رجل من آل مروان مدينة waxaa madax looga dhigay xaakim looga dhigay زمن بني أمية nin reer marwaan ah qaala fadacaa سهل بن سعد سهل بن سعد buu u yeedhay faamarahu an yashtima caliyan wuxuu faray inuu cali caayo sidaasay yeeli jireenoo meesha laysugu yimaado majaamicda laysugu yimaado iyo nin odhan jireen kac oo qubeed dadka oo naclad oo mxuaha abu turaab naclad oo sidaasay ku dhihi jireen qaala markaasuu wuxuu yidhi faabaa sacdun sacdi waa diiday shl sahl ibnu sacdi waa diiday faqaala lahu markaasuu wuxuu yidhi ama id abayta haddii aad diiday inaad mxuu ahaa inaad caydo faqul lacana allahu abaa turaab sidaa dheh lacana allahu abaa turaab de abu turaabna markaa cali bay ka wadaan radia allahu canhu faqaala sahl sahl baa wuxuu yidhi ma kana lcaliyin radia allahu canhu ismun axaba ilayhi min abimin abi turaab magacaa magacuu ka jeclaa maba jiro magacaa idinka aad rabtaan inaad ku caydaan magacuu ka jeclaaba ma jiro wain kaana layafraxu idaa duciya biha raxamuka allah waa ku farxi jiray markii loogu yeedho abu turaab la yidhaaho waa ku farxi jiray faqaala lahu markaasu wuxuu yihi akbirnaa can qisatihi nooga warra marka qisadiisii lima sumiya abaa turaab maxaa abu turaab loogu bixiyey qaala jaءa rasuulu llahi salى allahu alay slam beyta faatimata radia allahu canha falam yajid caliyan fi lbeyt nebigaa guriga faatima yimid oo markaasuunu cali ka helin gurigii faqaala ayna bnu camiki in adeerkaa aaway buu faatima ku yidhi qaalat kana baynii wa baynahu shayءun faqaadabanii fakharaja falam yaqil cindii waxba aniyo isagana dhex maray markaasuu i cadhoodo iga dudayo waa iga baxayo marka guriga maanta ma hargelin lam yaqil cindii yani lam yanam fi lqayluula cindii agtayda ma seexanin maanta faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm liinsaani qof buu wuxuu ku yidhi undur ayna huwa bal fiiri meeluu joogo fa jaءa waa yimid faqaala ya rasuula allah huwa fi lmasjid masjidkuu ku jiraa fajaءa rasuulu llahi sala allahu alay slm wahuwa mudajicun ja'ahu rasuulu llahi sala la alay slm rsulka ilaahi baa u yimid wa huwa mudajicun isagoo jiifa masjidka jiifa qad saqطa ridaa'uhu can shiqihi dhinaciisa gu-i uu ka dhacay fa asaabahu turaabun cara ay ku dhegtay dhinaciisa cara ay ku dhegtay buu nebiga alay sla u yimid fajacala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yamsaxuhu rasuulka ilah baa wuxuu bilaabay inuu e, ciidii ka tirtiro dhinaca cali wayaquula uu yidhaaho qum abaturaab qum abaturaab sidaasay marka qisadaas ugu baxday abuturaab ceeb haddaad mooyso marka magacuu nebiga alay slam u bixiyey ku kolkoolinayaba ahayd marka muxuu ahay sidaasuu u jeclaa cali radia allahu canhu tan waxaa lamid a marka xadiid inoo iman doonto qiso dambe inoo iman doonto cabdullahi ibnu zubayr ay ku caayi jireen ibnu dati nidaaqayn iyo asmana say u radiyi doonto waa arki doona insha allah can abi cuثmaana qaal lam ybqa maca rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslama fi bacdi tilka alayaami alati qaatala fiihina rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam غayru طalxata wa sacdin min xadiiثihima maalmo oo nebiga alayh الsalatu salaam uu dagaalamay midood ayaana rasuulka ilaahay ku soo hadhin oo yani raggii oo dhan ay wada jabeen ilaa sacdi iyo iyo mxua iyo iyo طalxa mooyaane sacdi ibn waqaas iyo طalxa mooyaane can xadiiثihimaada marka uu leeya yani abu cuثmaan الnahdi abu cuثmaan الnahdi ninkaas la yidhaha xadiidka warinaya waa taabici marka isagoo goobjooga ma ahayna iyagu ka wariya rawaa dalika can xadiiثihima sacdi iyo iyo wuxuu ka wariyay طalxuu ka wariyay ayb xadiidkan kadu marka munaasib uma aha fadaa'il cali bn abi aalib waa sacdi iyo طalxa midkood way marka inay tarjamo kada meesha ka maqan tahay baa ka muuqan ayb baabun في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتdب الزبير ndب يعني lilqitaal rasuulka ilaahayna dadku u yeedhay oo dagaal ugu yeedhay markaasuu zubayr soo baxay uma nadabahum fantadaba zubayr haddana marka mar kale ugu yeedhay markaasuu zubayr soo baxay uma nadabahum fantadaba zubayr saddex goor ayb kolkaa wuxuu ugu yeedhayaana wuxuu ahaa muxuu ahay qofka soo hubsanaya banu qurayda warkooda ayaa noo soo hubsanaya iyo banu qurayda oo laga baqaayey inay balantii jabiyaanoo madiine kasoo soo dhankoodii oo makshuuf ahaa ayuu nebigu alay sala sl yidhi yaa noo soo hubiya waxay sameeyaan markaasaa dadku isnabaayay dhaxan iyo dabayl iyo baa dhacaysa iyo gaajo iyo markaasuu hadba kacayay zubayr kacayay faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm likuli nabiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr nebi walbiba xawaari buu lahaa xawaarigana waxaa la yidhahaa saaxiibka gaarka ee khaaliska ahee darka kale uga duwan buu lahaa aniga xawaarigayguna waa zubayr can cabdillaahi bni zubayr radi allahu canhu qaala kuntu أna وcmر بن أbي سلمةa yوم الkhandq mعa النisوة في طm xasاn ani iyo cmar بn abi سلمة rabibu rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم yaa waxaan haweenkan la joognay oo mxuu ahaay xisnigii xasaan ayaanu ku jiray haweenkii iyo caruurtii iyo ayaa meel qalcada baa la saaray oo iyagoo looga baqayo yahuudi iyo looga baqayo yahuudi bani qurayda ayaa meel qalcada aho marka hadbana lagu soo kormeelo ayaa la la dejiyey haweenka marka kuwaasaan ku jiray buu lehay cabdullahi ibnu zubayr ani iyo cumar ibn abi salama oo isku da' bay ahaayeen ayb fakana yuطaطi'u lii maratan faanduru wa uطaطi'u lahu maratan fayandur marna isaga intuu ii foorarsado oon koro ayaan fiirinayay ile derbigu waa ka dheeryahay ma arkayaan carruur yar yar weeyaan marka marna intuu isagu ii fadhiisto oon dusha ka fuulo ayaan fiirinayay marna anu intaan u fadhiisto iyo isagoo intuu igu joogsado uu fiirinaayo mid midkood buu kal sallaan ka dhiganaya fa kuntu acrifu abi aabbahay baan garanayay idaa mara calaa farasihi fi silax aabbahay oo hubkiisii gashan oo faraskiisii fuushan markuuna soo maro waan arkaya ilaa bani qurayda bani qurayda xaggeeda uu sii socdo kolkaa marka xadiidkii hore uu sheegaya weyaan nebigu hadba odhanaya bani qurayda soo fiiriya zubayr aniga odhanayay markuu zubayr intuu ag maro isagoo faraskiisii fuushan xagga bani qurayda susaa socda baan arkayoon garanayay buu le aabbahay qaala وأخbaranii cabdullahi bn bni curwa can cabdillaahi bni zubayr radia allahu canhuma qaala fadakartu dalika liabi arrintaasaan aabbahay u sheegay abba waan ku arkay adigoo dhowr goor baan xagga u socda ku arkay qaala wara'aytanii yaa bunay abba may aragtay qultu nacam haa qaal amaa wallahi laqad jamaca lii rasuulu llahi salى allahu alay wasalam ywmaidin abaweyh faqaala fadaaka abii wa ummi aw fidaaka abii wa aabbihiis iyo hooyadiisoo labada isu kay dara wuxuu yidhi aabbahay iyo hooyaday fidaha kuu noqdeen wa an an curwata bni zubayri qaala qultu licaaiشhaةa radia allahu canhuma e, qaalat lii caaئiشhaةu radia allahu canhuma abawaaka wallahi min aladiina اstajaabuu lilahi walirasuuli min bacdi ma asaabahum اlqar labadeeda abba waxay ka mid yihiin dadkii muxuu ilahay aayaddaas uu ku sheegay ee intay dhaawacyo iyo nabaragaarinka dambow ilaahiyo rasuulkiisii nidahoodii ajiibay oo marka soo baxa markii la yidhi soo baxbay ka mid yihiin wa fii riwaayatin tacni abaabakrin wa zubayr labada aabay sheegaysana waa awowgiis abubakr oo awowgiis hooye iyo iyo aabihiis zubayr dadkaasay ka mid yihiin marka dagaalkii markuu dhammaaday dagaalkii khandaq markuu dhammaaday dagaalkii uxud markuu dhammaaday uu maalintii dambe nabiga alayhi isalaatu wasalaam buu wuxuu amray in nimankii la raacday oo laga dababaxo oo meel xamraa lasal layidhaha marka inta la gaadhay lasoo noqday marka dadkii iyagoo shalay dagaalamay oo aada dhawaacyo ugu yaalaan oo nabaraysan oo taba eh, maa tabartooda ay tacbaan tahay ayay haddana soo baxeen markuu nabiga alayhi salatu salaam lasoo bax uyimi iyagoo qaarkood marka hadba jidka ay fadhiisanayaan kolla la xambaaray oo dhibaata dadkaas marka ilaah uu ammaanay xaaladaas xuniyo ku jira oo aada u rafaadsan haddana amarkii nebiga ilaahay qaatay ee soo baxay dadkaas sidaa ilahay ayadda ugu ammaanay ay labadaada aabba ka mid ahayn bay leedahay baabun fi fadaa'ili طalxata wazubayri radia allahu canhuma can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana calى jabali xiraa buurta xiraa buu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu saaraa fataxaraka waa dhaqdhaqaaqo waa ruxmaday faqaala markaasuu rasuulu llahi sala lla alay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi uskun xiraa xasil xirow famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiid dushaada ma saara waxaan nebi iyo sidiiq iyo shahiid aan ahayn dushaada ma saaree maxaa xasil buu yidhi dadkaasuna marka maxay ahayn calayhi الnabiyu salى اllahu alيه wasalam wa abu bakrin wa cumaru wa cuثmaanu wa caliyu wa طalxa wa zubayr wa sacd bn abi waqaasin radia allahu canhum dadkaasaa saaraa marka kolkaas baabun fi fadaa'ili sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu can caaishaةa radia allahu canha qaalat sahara rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam maqdamahu lmadinata layla yani cinda quduumihi lmadina layla habeen buu markii uu madiina soo galay ee muddadii ay dhoweyd iyo habeen nabiga alayhi salaatu wasalaam soo jeeday oo seexan waayey faqaala markaasu wuxuu yidhi layta rajulan صaalixan min asxaabii yaxrusuni leyla allow mu nin wanaagsan oo asxaabtayda ka mid ihi caawa i waardiyeeyo qaalad waxay tidhi fa baynaa naxnu kadalika mar aan sidaa ahayn an samicnaa waxaan maqalay khashfashata silaaxin hub shanqadhiisaan maqalay birta shanqadheedii baan maqalay fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam man haada waa kuma kanu qaala sacd bnu abi waqaas radi allahu anhu waa sacd bnu abi waqaas faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slm ma ja'a bik maxaa ku keenay faqaala waqaca fii nafsii khawfun calaa rasuuli illahi sala allahu عليه wasalam faji'tu axrusuhu naftaydan waxaa kusoo dhacday in rasuulka ilahi aan u baqayo markaasaan is idhi caawa aada waardeysid nabiga armuu khatar ku jira nabiga alay sala waardeysid baan is idhi fadacaa lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam uma naam waa u duceeyey nebigo markaasu u seexday intaasu marka waxayna ahayd intayna soo degin aayadan ilaahay uu inuu dadka aanu u baahnayn oo ilaahay uu kaafiyey aanu u sheegin wallahu min annaas intayna kusoo degin taasay ahayd intii ma inta ka horraysa marka waa la waardiyen jiray inta marka ka dambaysase nebiga alayh salatu isagoo habeenkaaba la waardiyenayabuu markii soo degtay buu dadkii u dhawaaqo o yidhi iska taga mxuaha ilahay waa ilahay bay waardiyenaya وعn cاmr بن سعد عن أbيه رضي الله عنه أن النبya صلى الله عليه وسلم جamca lahu abawayhi yومa أxud maalintii uxud aabihii hooyadiis ugu daray sidii zubayr aynu kusoo marray oo kale qaala siduu sababtaasna uu sheegaya markaas wuxuu yidhi kana rajul min الmuشhrikiina qad axraqa almuslimiin nin gaaladii ka mid a ayaa muslimiinta aada u gubay yani aada u laayo aada u dhibaateeyey faqaala lahu nabiyu sala allau alay slam nabigaa wuxuu ku yidhi sacdi ku yidhi irmi fidaaka abii wa ummii toogo abahi iyo hooyadaa fidahaaga ha noqdeen qaala fanazactu lahu bisahmin leeb baan usoo siibtay laysa fiihi naslun aan lahayn birba aan lahayn faasabtu faasabtu janbahu fasaqad waxaan eh, dhinacan kaga dhuftay dhinacan kaga dhuftay markaasuu dhacay wankashafat cawratuhu cawradiisa lugta intuu taagay oo faras intuu ka dhacay oo lugta taagay ba cawradiisii muuqatay ayb riwaayadii bukhaarina marka horta idinu jabhada kaga dhuftay gaashaan buu haysto kolle sidaa odhan kolle markuu xoogaa hoosu dhigay baan la fiirsaday markaas halkaa kaga dhuftay tanna dhinacuu kaga dhuftay ayb fadaxika rasuulu llahi sala allau alay slm xataa nadartu ilaa nawaajidihi rasuulka ilaahay baa qoslay oo markaasu ilaan ka arkay goosdameedkiisa aan ka arkay can muscab ibni sacdi can abihi radia allahu canhu qaala inahu naزla fiihi can muscab ibni sacdin an abihi radia allahu canhu anahu naزlat fiihi aayaat min alqur'an aayada baa kusoo degay afar aayadood baa kusoo degay waynu soo maraan u malaynaya afar aayadood baa igu soo degay buu odhan jiray qaala xalafat umu sacdin waa aayaddii hore umu sacdi baa waxay ku dhaarartay anlaa tukalimahu abadan xataa yakfura bidiinihi inayna weligeed la hadlin ilaa u diintiisa ka soo noqdo walaa ta'kula ayna wax cunin walaa tashraba ayna wax cabin qaalat markaasay waxay zacamta waxaad ictiqaadisay ana allaha awsaaka biwaalidayka inuu ilaahay waalideynka kula dardaarmo waalideynka dhaqaaqle ku yidhi baad sheegaysaa fa ana ummuk wa ana aamuruka bi hada hooyadaa baanahay anigaana ku amraya marka inaad diintaada ka noqoto ilahayna ateec buu ku yidhi baad leedahay hooyada ayb qaala famakasat halaaan saddex maalmood bay joogtay xataa gushiya calayha ilaa ay ka suuxday oo ka miir beeshay min aljahdi gaajo daraaddeed ayb faqaama bnun laha inankeedoo kaleba kacayo yuqaalu lahu la yidhaha cumaara fasaqaaha waa walaad waa qulaamiyey markay diiday inay cabti kulugta fajacalat tadcuu calaa sacdi sacdi bay habaaraysay faanzla allahu caza wajal waxay lahayd marka intaan sidaa ku dhintay hadhow lagu wacaayi doonaa oo ka hooyadii dila baa lagu dhihi doonaa haddaad diintaada ka noqon weydo wax cuni maayo cabbi maayo ilaa aad intaan ku dhinto dadku kugu caayaan hadhow marka kolkuu arkay buu marka wuxuu yidhi hooyey waxaad ogaataa haddaad boqol nafood leedahay oo maalin baa nafi kaa baxayso kol aanu diinteeda ka bixi maayo ama cun haddaad doonto ama ama sidaada ku dhimo kolle diinteeda aanu ka bixi maayo ayb faأnzla allahu caza wajal ilah baa wuxuu soo dejiyey fi fi lqur'an hadihi اlaaya wasayna alinsana biwaalidayhi xusna marka ulajeedaduna marka waa midkan dambe weeyaan wain jahadaaka calى an tushrika bi ma laysa laka bihi cilm falaa tuطichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa ayb waa ka ilahay marka ilaahay baa ku leedahay uu kula dardaarmay waalidku kugula dardaarmay marka aطec marka kufriga inaanu ku jirin ayayna ogeyn kufri bay amraysaa kufrina kuma jiro wax lagu aطeecayo qaala وasaaba rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam asaaba rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam haniimatan cadiima haniimo weyn buu rasuulka ilaah helay waa aayaddii labaade faidaa fiiha sayfun sayf baa ku jiray mxuahay faakadtuhu sayfkii baan qaatay faataytu bihi rasuula اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilahi baan ula imid faqultu nafilnii hada sayfa isii sayftantadaan ku idhi fa ana man qad calimtu xaalahu xaaladiisa qofkaad ogaatay baan ahay saan u dagaalamee isii sayftantada aan ku dagaalami faqaala ruddahu min xayثu akhadtahu ku celi meeshaad ka soo qaaday faاnطalaqtu waan tegey xatى ida aradtu an ulqiyahu fi اlqabض fi اlhanima yani almaal almaqbud fi اlhanima inaan meeshii haniimadii ku dhex tuura markaan doonay laamatnii nafsii naftayda ay canaanatay farajactu ilayh waan ku soo noqday faqultu acطiniihi isii baan ku idhi qaala fashadda lii sawtahu codkiisuu kor ii xoojiyo markaasuu wuxuu yidhi ruddahu min xayثu akhadtahu ku celi meeshaad ka soo qaaday qaala faأnzla allahu caza wajal ilaah baa soo dejiyey yas'aluunaka can اlanfaal qaala taasuna marka waa aayaddii labaad qaala wamaridtu waan jiraday faarsaltu ila الnabiy salى الlahu alay slm nabigaan u farriin diray faataanii waa ii yimid faqultu markaasaan waxayn dacnii aqsim maalii xayثu shiئtu xoolahayga aan qaybiyo saan doona aan u qaybiyo igu da qaala faabaa waa diiday faqultu faالnisfu nusfu olka ma bixiya qaala faabaa waa diiday waa aamusay fakana bacda dalika الثuluثu jaaئizan mintaa intii ka dambaysa huludku jaa-is buu ah waa iga aamusayda marka waa kii aynu ogaanay inuuna ka aamusay nebiga alay sala slam uu yidhi aلثuluثu wاثuluثu kahiir weliba uu hadal kale kusii daray marka uga aamusayda yani muxuu ahay rafdigii buu ka aamusay buu ka wada maya ima aanu dhihin yani faqaala markaasu wuxuu yidhi waataytu calىa nafari min alanصaar marka tantada aayadu marka kuma soo degin aayadu kuma soo degin lakin xugun xugun sharciga baa tantada kusoo degay oo sunnada ku sugnaa oo huludku wax ka badan inaanu bannaanin huludkuna weliba uu badan yahay xagga wasiyada waataytu calىa nafari min alanصaari wاlmuhaajiriina faqaaluu tacaala nucimka nucimuka wanasqiika khamran kaalay aan cunto ku siino oo khamro ku waraabinne wadalika qabla an tuxarama alkhamra intaan khamrada la xariimin bay ahayd qaala faataytuhum fii xushin aw eh, aw eh, axushi lbustaan xushi eh, lbustaani baan ugu imid mise axushi lbustaan aan ugu ayb waa mfrad iyo jamc unbay kala yihiin taagaa marka labada midoob yahay kala shekeeyey xushkana ama xaa'ishkana waxaa la yidhaha safka naqiisha a ah baa la yidhaahaa faidaa faidaa ra'su jazuurin mashwiyun cindahum awr madaxii awr madaxii oo solan oo agtooda yaalla ayaan u waziqun min khamrin iyo muxuu ahaye qarbad khamra ah oo agtooda yaallo qaal faakaltu wa sharibtu macahum waan la cunay hilibkii aan la cunay waan muxuu aha khamradii baan la cabay qaala fadakartu اlansaar wاlmuhaajiriina cindahum faqaal almuhaajiruuna khayru min alansaar ansaar iyo yaan soo magac qaaday muhaajiriintii baan soo magac qaaday oo iyagoo khamraysan oo fadaaishoodii iyo sheega markaasaa dadkii faqultu waxaan idhi almuhaajiruuna khayru min alansaar muhaajiriintaas ansaarta ka fiican baan qaala faakada rajulun eh, faأkhada rajulu nin baa wuxuu axadda laxyay laxyay الra'si awrka madaxiisa labadiisii lafgar midood ayuu qaaday laxyi waxaa la yidhaha eh, mxaa labadaa lafood ee eh, muxuu ahay hoose yaa midiiba laxyi gaar loo yidhaahaa halkaa isaga yimaadaan nadiqni baa la yidhaahaa labadii laf ee hoose fuqa hoose labadiisii lafood midood buu qaadayoo fadaraba bihi fadarabanii bihi waa igu dhuftay fajaraxa anfii fajaraxa bianfii sankaygu u dhaawacay faataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faأkhbartuhu faأnzla allahu caza wajala ilaah wuxuu igu soo dejiyey fiya ilaah wuxuu igu soo dejiyey yacni nafsahu naftiisa fiya kolkuu leeyahay yani aniga wuxuu igu soo dejiyey sha'na alkhamri khamrada arrinteeda buu ilahay kusoo dejiyey inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsu min camali الshayطaani faاjtanibuu marka sidaa nin loo dhaawacay ee dhibaatada ay keentay iyo marka uu ilaahay marka aayaddanteeda kusoo dejiyey oo markii ugu dambaysay ee laga nahiyey ay ahayd intaasoo aayadood ba markay usoo degtay ayuu odhan jiray sacdi radi allahu canhu baabu an sacdin radi allahu canhu qaala kunaa maca الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama sittata nafarin lix qof annagoo abaan rasuulka ilaahi la joognay oo fuqaraء اlmuhaajiriin ah faqaala almushrikuuna lلnabiy salى اllahu عalيه wasalam uطrud haؤulaa kuwankada eri laa yajtari'uu calaynaa yayna nagu dhiiranini kolka annagu ku nimaano naga bixiyo naga eri qaala wa kuntu waxaanan ahayn ana wabnu mascuud warajulu min hudayl wa bilaal wa rijaalun lasta usamiihim niman kale aanu magaca dhamaynin intaasaanu ahayn fawaqaca fii nafsi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam maa shaء allahu an yaqac rasuulka ilah naftiisa waxaa ku soo dhacay wuxuun alla uu doono baa kusoo dhacay ma amreen rasuulka ilahi kaca maanu odhanine laakiin marka waxay u egtahay inuu jeclaystay nebigu alayh isalaatu wasalaam inay nimankaa u banneeyaan oo si ay nimankaas muxuu ahaaye walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته